bismi illahi raxmaan raxiim alxamdu lilahi rabi lcaalamiin wsala allah waslama calaa nabiyina muxamadi wacala aalihi waasxaabihi ajmaciin waman tabicahum biixsaani ilaa yowm iddiin ama bacd waxaan ku jirnaa weli abwaab laqdiya waxaanan soo gaarnay shuruudihii qaadiga iyo masaa'il la xiriira markaynu soo marnay qaabka wax loo xukumayo faslun ana sifatu lqadaa'i ama ariiqat lqadaa qaabka iyo jidka loo marayo marka la xukumayo wax uu tusaalayaal yar yar oo koob kooban iyo axkaam inaga siinaya ida daca alqasmu sidiisaba qaadi markuu imanayo iyo qada khusuumo iyo muran iyo dood baa taalla labada qofa ishaya markii la kala xadidayo booskay kala taagan yihiinna muddaci iyo mudacaa calayhi baa la kala yidhaahdaa marka midkood si guud looga hadlayana alkhasmu baa lagu dhihi ninka dooda qaba khasmigu muddacigana waa ku dhacaa muddacaa calayhigana waa ku dhacaa labadaba ida dacaa haddii uu sheegto alkhasmu ninkii dooda qabay dacwaa sheegasho hayra صaxiixatin aan sax ahayn waxaan dhiciba karin ama dacwo shuruudeedii aan lahayn hadduu meesha keensado lam yasmachaa qaadigu dhagaysan maaye intuu buugga u laabunaya waraa bax irinta ka bax soco dacawada waxaa jira qayb aan laba dhagaysan oo qofku markuu sheego in la inkiriyo in la qiriyo in laga jawaabiyo aan u baahnayn midna xisigaa beeninaya midna shuruuda soo socotaa laga waayayaa dacaawa waxay dhahaa yukadibu alxisu waxaa a ah. haddii nin dhalinyaro yimaado oo nin isaga laba eg ama kaba weyn uu yihaahdo ku doodo anaa dhala ilmahaygii wey de waxaa wey orbeen bad noola timid oran soco wey wakti ciyaal iyo maalaayacni wakti dhumis wakti uma hayno wey wakti dhumis baa u timid meesha hadduu kusii celceliyana in la tacziro oo la garaaco la xiraa banaan nin soddon jiroo ku doodaya shan iyo labaatan jir anaa dhalay de soddon jir iyo shan labaatan jir isma dhali karaan maanaa saa darteed dacwadu waa dacwo suuragal ah inay tahay waxaa muuse ayuu yahay kadibna shuruuraha soo socda banay yihin waxaa kaloo dacwooyinkaan la aqbalaynina qofkan mudaciga ah ee doodayaaba hadduusan ahli dacwa ahayn ilmo sabiaa dacwooday inuu weligiisii keeno u hadlo maahane isaga dacwo laga qori maayo nin waalan baa qof dacweeyey nin waalan baa meesha soo istaagay hebel baan dacwo u qabaa buu yihi inuu dadkii mas-uulka ka ahaa ee u hadli lahaa keeno maahane isaga de labadani mukalafa maaha aqwaashooda waxaan ahayn maxaa laga qoraayo xugun lagu saneeyaa mukalafa maaha saa darteed shuruudu dacwadu dacwo shuruudeediina leh xisiguna aanu beeninaynin oo beenteedu ay caddahay waa inuusan ahayn waxaa kaloo culimada qaar ku daraan dacwooyinka aan la aqbalaynin nin baa guri dumiyey labada arko meeshii uu dumiyey wuu qoday wuu dhisay markuu dhamaystire baa nin meesha ka soo boodo meesha anaa lahaa buu gurigii la dhibiyey intaana uu taagnaa wuxuu ka cabsanayay ma jirin weligiina maalin ma hadlin waxaa laleeyahay waa edab daran yahay xira intii la duminayey ee la qodayay maxaad u hadli weyda halkan aad taagnayd hadday wuxuu ka cabsanayay jirto cabsi jirta haa waa garaw laakiin nimaan waxba ka cabsanaynin oo gurigiisa la duminaya caad ahaan ma aamusi karo inaan gurigaagu imaado waxayna dacwata kuu deedayana uusan jirin oon dubiyo ood i daawato oon qodo oo daawato oon dhiso oo daawato oodan maalin hadlin waxaa weeye xwaaqaca ah iyo siday wax dhaceen baa beeninaya marka dacwadu idaa kaanat hayra صaxiixatin wakti lagu lumin maayo adu maqarata markhaati maxaad haysaa oo malayacni wey lam yasmachaa maqli maayo wuxuu leeyahy tan soco wari atag safka ka bax qofka kuxigaa soo socdo wain kaanat صaxiixatan dacwo sax oo la dhegaysan kara hadday tahayna qaala lilaakari qofkii kale muddaca calayhigaabu wuxuu ku oranayaa kan markuu wixiisa sheegto maa taquulu adu maxaad ka tiri waxaa lagugu soo eedeeyey iyo xaqan lagugu sheegtay wax ka dheh faidaa aqara hadduu qirto xaqi wuu sugnaanayaa laakiin lam yaxkum calayhi ku xukumi maayo ilaa bialabi lmuddaci qofkii khasmigee wax sheeganayey xukunka io gooyuu ku dhaha maahane manaa laba arrimood baa kala duwan xaqa inuu yeesho qof kale oo sugnaado iyo biqadaain inuu ku sugnaado waa kala laba inagoon maxkamo teginba haddii aan ku ihahdo waa waaas iga qabta waan kaa qabaa waa runtii aan dhao xaqa waad igu leedahay inaan saa igu yeelatiyo waxaa kala labaa in qaadigu xukumo saas darteed qaadigu wuxuu weydiinayaa markaa koowaad war waxaan ka wax ka dheh hadduu yidhaahda ninkan waa runtii xaqaa waan qabaa dembigaa waan ka galay sidaa wuxuu sheegay way jiraan caddayntii ugu weyneyd baa la hayaa haddaan isaga wax ka dhinayn oo qof maskaxdiisu waxu dhiman tahay ama cabsanayo cabsiga keenaysa uusan ahayn laakiin lam yaxkum calayhi xukumi maayo qadaha soo fuli maayo ilaa bialabi muddaci muddaciga inuu dalbado oo yidhahda mar hadduu ii qurta waxaan xaq leeyahay in la ii xukumaan rabaa dacwadii waa jeedsatay xukunkan inaa dalbata wey waydaa ankara hadduu inkiran markaa uu dalbado ayuu uxukumaya hadduunan dalban bas weeye way dhamaatay intuu yidhaahda halkii lagu kala tago hadhow qaadigani mina shuhuudi buu noqonayaa dacwad kale haddii laysu qabsado qaadigu wuxuu ka marakacayaa inuu jooga isagoo qirtay shaahid caadi uu noqonayaa xukun qabaa noqon mayso waydaa ankara hadduu bakiro wuxuu sheegaya waxba kama jira hadduu yidhahda beentii wey fain lam yakun hadduunan lahayn lilmuddaci ninkii wax soo sheegtay soo dacwooday ee waxbaa iga maqan lahaa bayinatun markhaati caddayn hadduusan haysanin caddayn hadduunan haysanin falqawlu hadalka iyo xukunka waxaa la qaban qawlu muddacaa calayhi qofka wax lagu sheegtay biyamiinihi dhaantiisaana lagu dari haddii qofkii la inkiro haddii la qirto fuqahada iyo qaacidada ee fiqigeennu waxaa weeye aliqraaru sayid اladila daliil qofka wax loogu xukumo waxaa u xoog badan isagu qirto sababta iqraarka ugu xoog batayna waxaa weeye qofku naftiisa inuu xaq ku qiro mutahamkuma aha amaa loo soo tashada iyo amuu naftiisa hafrayaa iyo asal maaha waxa uu yidhaahdaa waan qabaa isma saareen hadduunan qabin iqraarta in wax lagu xukumayana ilaahay baa yii wakunuu qawamiina bilqisi shuhadaa lilaahi walow calaa anfusikum inaad isku markhaati furto haddii xaqa lagu leeyahay ood qirataa laga rabaa haddii uu inkirayna qofka kalaa caddayn laga rabaa caddaynta markhaatina waa noqon kartaa wax ka duwanna waa noqon kartaa saas darteed falqawlu qawlu lmuddacaa calayhi qofka waxa lagu sheegtay baa hadalkiisa la qaadanayaa oo inkiraaddaa la qaadanayaa waad sheegatay isna waa inkiray markhaatiya ama caddayn baad weyday isaga warkiisaa saxa laakiin biyamiini uu dhaaran maadaama la haysto hadalkiisii dhaar buu ku dari labada qof qofka xaqa tabanaya ee xaq baa iga maqan leh iyo qofka lagu sheeganayo mid waliba haddii uu caddayn astaan haysto aan dhammaystirnayn kan wax lagu sheeganaya asal buu haystaa oo aabbihii hooyadii waxay dhaleen isagoon waxba lagu lahayn kadib baa waxaad leedahay waxbaan ku yeeshay asalku baraa inuu beri yahay wy adiguna asalkii wax ka duwanoo inaad gadaal wax kaga yeelatay baad sheeganaysaa adaa caddaynta lagaaga baahan yahay haddii aad weydo isagaa kaa mawqif adag meesha uu haysto baa taada ka adag isaguna asal buu haystaa inuu bara- o yahay adna waxaad haysataa wax asalkii ka duwan waana qaacidada ay ku salaysan tahay maba badan aada warbaahinta ama idaacadaha ama doodaha ka maqashaan almuttahamu bariirun xataa tahbuta idaanatu qofkii wax lagu eedeeya waa beri ilaa lagu caddeeyo ninkan waxbaad ku soo eedaysay waa beri ilaa aad ku caddayso adigaa wax dheeraada sheeganaya adaa caddaynta xoogga badan lagaa rabaa haddaa taagi weyday isaga inuusan waxba qabin caddayn loogama baahna laakiin maadaama faraqa laga lalmado in badanna ay dhici karto si hoosa ah, dadku inay wax isugu yeesheen dhaar baa la marin nabigana calayh salaatu wasalaam waxaa ka sugan saxiixaynka inuu leeyahay dadka haddii la siin lahaa nin waliba wuxuu sheegto afka uu ka sheegtay haddii la iskaga siin lahaa dad baa dhiigood iyo maalkood sheegan lahaa laakiin cadayntu qofka wax sheeganayaa laga rabaa inuu soo cadaysto dhaartana qofka wax lagu sheeganayaa la weliya riwaayaadka marka lasu lakin riwaaya saxeixaynku ma laha cadayn baa qof laga rabaayo waxay leedahay qofka wax lagu sheeganayo baa dhaar laga rabaa riwaayaad kalaa caddeeyey oo hadduu qofka kala caddayn waayo oo yihi albayinatu cala lmuddaci walyamiinu calaa man ankara qofka wax inkirun baa dhaar laga rabaa haddii uu dhaartii kitaabka maro inuusan qofkaa xaqa uu sheeganaya kulahayn ama warkaa uusan jirin uu maro aakhare meel la isla tagaba baa la yaraa meel la geeyaba sheekada way dhammaatay waxba kuma leeyihi ridda ka baxay waxaa la xukumayaa bibara'atihi inuusan waxba xaqa qabin walaa yuxallifuhu dhaarin maayaan markii la yidhaahdo dhaar ay soo gaarta lafteeda lama dhaarinayo qofkii ilaa bialabi muddaci ninkii xaqa sheeganayay inuu ii dhaariya dhaha maahane waxaa la leeyahay dhaar baad ku leedahay ma kuu dhaarina hadduu ihahdo maya ama hadduu inkiray dhaarsanna maayo iska daa waxba kuma lihi dhaarta in adaa ka tanaasulay baa la xukumay haddii uu yidhaahdo hala ii dhaariyana waxaa la leeyahay xaaji kusoo dhawow dhaar baa gacmaha lagu saari waa lagu dhaarin fain imtanaca haduu diido min alyamiini ama dhaaran maayo haduu yihahdo ninka waxba iguma le beentii weyn dhaaranna maayo raddahaa qaadigu dhaartii buu celin cala lmuddaci ninkii wax sheeganayay ninkan dhaartii waa diiday uu beri ku noqon lahaa adu dhaaro xaqeeda ku yeelaa laleeyahy oo booskii caddaynta dhaari ha kuu gasho fain xalafa hadduu dhaarto istaxaqa wuu mudanaya wuxuu sheeganayay wuxuu sheeganayay baa loo xukumayaa inuu leeyahay waintanaca isagiina hadduu diido sidaana dhaaran maayo waxa dhici karoo dhaca kan caddayn ma haysaa maya weli a dhaaro ama dhaalan maayo adigu haddaba dhaaro ama dhaalan maayo sarafahumaa wuu iska kaxay buli meeshu ka saari wuxuu leeyahy waa ciyaaraysaana socda xaqana laysugu xukumi maayo meesha in laydin kala xukumo xaajadu dhammaato umaydaan imane goortaad qaar midkiin usoo diyaargarooba soo noqda irinta ka baxaad kala socda fadhiga waa la xidi sarafahumaa min almajlisi majliskii qadahadu ka kala dareerinayaa irinta ka baxa buu leeya waayo mal maa maxaa kaloo la meel loo socda ma laha war ruuxan ma qabtaa maya ma qabo war caddayn ma haysaa maya war dhaar baa lagu leeyahay makuu dhaarena haa ana dhaaran maayo isaga ha dhaarto ana dhaaran maayo waxaan haddaad leedahay runtaa tahay dhaaro adaa wa soo sheegtay soomaa marki u dambeysay bos ugu dambeysay adaan kugu noqonay waxaan ma leedahay haa ma hubta haa dhaarta dambi ma hadaad hubto adaa soo sheegta oo kayska iyo dacwada keene dhaaro waxaaga in aan kuu xukuno may arin dhaaran maayo intaas ku dhaaran maayo haddaba labadiinaba rinta ka baxa dacwadu way xihan tahay wy maye haddii ay way fadhiga kusii adkaystaan majlis qaadi ay tahay way idin rontee baxale adii kale xoog baa la idinku hadday buuq keenaanna waa la xelxeli waa la garaaci waayo dabdaray meesha u joogaan dad la xukumi lahaa bay rabaan meesha sheekiya hadal inay usii fadhiyaan in qofkii haddii uu dhaaran waayo nuska haddii uu sheegay mudaca caleyhiga dhaar lagu leeyahay hadduu dhaaran waayo ka kale dhaartu inay ku noqon maxaa u daliila adilaa loo helay nabigeena calayhi salaatu wasalaam xadiid baan ka helnay qur-aankana aayad baan ka helnay dadkii xaqa sheeganaya oo la dhaarinayo qur-aanka waxaan ka helnay aayat lwasiya fi suurati lmaayida nimankii waxaa la yihi idaa xadara axadakum lmowtu xiina alwasiyati itnaani dawaa cadlin minkum aw aakaraani min gayrikum in antum darabtum fi lardi faaصaabatkum musiibaة lmowti taxbisuunahumaa min bacdi salaat yuqsimaani billaahi in irtabtum laa nashtarii bihi samanan walow kaana daa qurba walaa naktumu shahaadat allahi inaa idan la min alaatimiin xukunkooda saas ku dhamaaday kadib haddii lasoo ogaaday inay wax isdaamariyeen fain cutira calaa anahum istaxaqa isma faaakaraani yaquumaani maqaamahumaa min aladiina istaxaqa calayhim lwlayaani fayuqsimaani billaahi dadkii xaqa lahaa baa la qaarinaya hadda lashahaadatuna dhaartayada axaqu min shahaadatihim atoodii taayadaa ka xaqdan wama ctadaynaa idan la min alaatimiin aakirka aajaa wuxuu yihi marka saasa asaxa cadaalada inay markhaatiga si yahay u gutaan aw yakaafu an turadda aymaanu bacda aymaanihim xadiidkii qasaamadana nabigu wuxuu ku yihi nimankii reer ansaareed nin iyaga kamida konton aarood ku dhaartoo xaqi yeesha markaas waxay dhaheen maba anaan aragaysan u dhaaranaa goobta maanaan taagnayn markaasaa waxaa la yidhi haddaba nimankan muddacaa calayhiga yahuuda fatubariukum yahuudu bikamsiina yamiina kontan dhaaran iyago idin dhaartaan waa raddu lyamiini cala lmuddaci marna muddacigaa dhaaran oo xaqii dhaarta lahaa maadaama lows xoogeynaya uu watay kanna isagaa balaa'adii wato lowskaa ka xoog batay hadduu isagii xaqulyamiin lahaa dhaaran waayo dhinaca kale in lagu celin karo labadaba daliilba way tusayaan bay ihahdeen intaa wixii ka dambeeya wain sakata taa laba suuro waa ninkii xaqa lagu sheeganaya saddex midun bay noqon kartaa ko wuu qirtay xaqi waa sugnaanaya haddii la dalbadana xukun qada lagu fuli lagu caddaynaya haddii laba waa inuu inkiro sidii aan soo sheegnay baa la marinayaa waxaa laleeyahay dhaar baad ku leeda caddayn keenso hadduu keensan waayo dhaar baad ku leedahay ma kuu dhaarinaa hadduu yidhaahda haa ii dhaariya dhaaraa leeyahay hadduu dhaarto way dhamaata hadduu yidhaahda dhaaran maayo kiibaa lagu noqon waa dhaaran waaye adu dhaaroo caddayn ha kuu noqoto xaqa yeelo hadduu dhaarto uu yeelan hadduu dhaaran waayo isagana majliskana waa la xeligana waa la kala diri ninkii mudacaa calayhigaa hadduunan qiran oosan inkirin wa in sakata hadduu iska aamusa almudaca caleyh ninkii xaqa lagu sheegtay shib unbuba yiriba waan qabaana ma dhihin ma qabana ma dhihin waa suurada saddexaada dhici karta falyaqul lahu qaadigaa wuxuu ku leeyahay in ajabta ama markii dhaaran la yidhi buu shib iska yihi ama xaqan ma qabtaa buu shib iska yihi hadduu aamuso xaqa ma qabtaa inkaar bay noqon sukuudku inkaar way iqraar maaha inkaarkiibaa waxaa laleeyahay ninkii caddayn ma haysataa hadduusan haysanin waa lagu soo noqono walaa dhaar baa lagu lihaa laleeyahy hala dhaariya markii la yidhi haddana shib jiri ama markii hore wuu inkiray markay dhaarta soo gaadhay wuu shib jiri oo aamusay inuu hadlaba waa diiyay war hadal runtaa loo caddayn marka waaa le in ajabta haddaad ajiibto oo jawaabtana oo dhaaratana wanaag wailaa radadtu lyamiina calayh haddii kale dhaarta ninkan aan ku celin way ku dhaafi wakti baad haysataa ama dhaaro oo hadal ama ninkan aan dhaarta ku celin oo dhaaran fain lam yujib hadduunan jawaabin saa markii la wuu sii aamusa hadana shib busti ruddat ilyamiinu dhaarta waa la celin cala lmuddaci muddacigaa lagu celin fayaxlifu wuu dhaaran wayastaxiqu xaqii buu yeelan hadduu dhaaran waayana sarafahumaadi way tegi aada soo martay wain kaana alqaadi qaadigu hadduu yahay yaclamu mid og biwujuubi lxaqi xaqi inuu waajibay waagu yahay waxaan la isku haysto qaadiga laftiisaaba xog ogaal rasmiya wax isagii bahna qaadi ah laba isku laba ma isku noqon karaa way qaadi iyo markhaati waxaan leenahay waxa la isku haysta laysku soo dacweeyey muxuu yahay fain kaana hadduu yahay fii xuduud illaahi tacaala xuduud ilaahay oo la galay huwa zinaa wey xaddu zinaa ninka lagu soo dacweeyey adaa qaadi ah waad og tahay inuu zinaystay isagaaba kuu qirtayo hadda ka hor intaa is aragteen buu wuxuu ku yihi way jirtaa baasha ina galay khaarij alxukmi majliska xukunka meel ka badan ama dadkii kuwa arkay baad ka mid ahayd baasha deliishadii ka qoraanto inaad mid ahayd iyadoo meel aga hawli marayso wasariqati ninkan tuugaa lagu soo eedeeyey xaddu sariqa in lagu ooguunood maxkamadda u saaranya adna waad og tahay inuu xaday walmuxaarabati sidadgooyiyo isbaara lagu soo eedeeyey inuu isbaaradaa ku jirayoo jidadgooyiyo qaaicu ariiq ahaana waa taqaan waa ogta washurbi hamri buu cabay baa lagu soo eedeeyey adigaaba ku soo baray isagoo cabay waad ogtahay xogtiisa waad haysaa lam yaxkum bihi ay bicilmi ogaanshahaaga waxba ku xukumi maysa anaa ogaa xaduguma xukumi karto adow ninkii qaadiga ahaa ninkii khamriga cabayey is arkayay waa inay laba markhaati oo kale uu keenaa cidda kusoo cedaysa anigaaba soo maray isagoo cabayo xadda waan xukumi filmadhabi lama ogola maxaa sababa waxay yidhahdeen lianna shariicata amarat bisatri waxyaabahan asalku xuduudda xaqullaahiga ah alaslu asatru wey in la asfuro oodan soo sheegin adigu walidaalika nabigeena alay slam markii uu maacisu yimid u ka jeejeedsaday isagaa xaakimka iyo qaadigiya waan zinaystay buu ku yihi mar haddaad zinaysatay waan kugu xukumay ma waa ka jeedsaday xaggu kala wareegay waa ka jeedsaday waa ka warwareego wuxuu yii war mawaalan yahay isuumiyi qabaa may waa waalan yahay warniyahu inaad yar aga marmarisay baa laga yaabaaye ninka bahasha miyuu yaqaana zina waa layaa miyaa taqaanaa wy markaasuu bahasha ma aga marmarinina si fiican baa bahasha u galay war hadda kahor miyuu soo guursadeen intaa nabigu satriguu fadilayay man satara musliman satarahu llahu qaadiguna waa qudwadii ummadda iyo hogaankeedii wey hogaanku cuyuubta inuu fadeexeeyo mawqifkiisu maahee inuu asturo wey marka wixii la rabay satriga isagay usoo qabqabta anibaaba ogow ku wada qaad in la yidhaahdaay waxay leeyihin saxmaa xuduudullaahina satrigaa waxaa u dheer cala almusaamaxay ku salaysan tahay inta qofka qeyl lagu sii daayo loo heli karo xuduudda zinada iyo sariqada iyo xiraabada iyo shurbiga kamriga inta wa qeyl lagu sii yardaayo loo heli karo waxaa la rabaa in la fakiyo ilaahay subxaana watacaala baabkiisu waasac wey nabiga alay slam waxaa la weydiiyey qof hadduu zinaysta maxaan samaynaa wuxuu yihi ha isastura bisatr illaahi ilaahaygii asturay satrigu qariyey ha isqariyo matlabka sharcigu saa maadaama uu haa adigu inaad ka hor tagta ma aha laakiin adigu inaad faarfaadha ma aha walidaalika xataa waxaa la diiday meesha tuhna uu soo galo in loo dhaca lama ogolo haddii xad cirdi iyo maalka lagu xadgudbayo waa loo dhacaya laakiin meeshan ama kamri lagu cabaya jabaq baa ka yeelayseen aan dhagadhagayna lama ogolo aladaasi banaanka usoo baxaa lakin waa guryaha lagula dhuntaa farafaraynta saa darteed dad gurigooda soo xirtay albaabkoo ku cabayay in loogu dhaco ama loogu jebiyo lama ogola xuduud ilaahi musaamaxay ku saraysan tahay sideedaba mid ogaado cid dembi gasha la waayi maayo shareicadu waxay la dagaalamaysaa ugu badan asalka dadku wacdiga iyo waanada iyo tarkiibka iyo tarhiibka iyo aakhirada iyo iimaankooda anfaca tan xuduudda waxaa lala dagaalamayaa wax fasaad soo isbaxa oo banaan yimaada ninkii banaanka issoo dhiga lidalika cumar waa ku lahaa ninkii isqariya anagu dooran mayno laakiin man abdaa lanaa safxatahu ninkii banaanka toorta noogu soo saara aqamna caleyhi xadda xuduuddaanu ka fulinaynaa walidaalika dhammaan fuqahadu waxay ka hadlaan markii muxaramaadkan fii xaqillaahi dadku gelayaan in lagu tajasusiyo in loo daata lama rabo waxaa la rabaa bedelkaas in la iclaamiyo oo la yidhahda waan ognahay meelaha wax ka socdaan shaqalka meelo badan waan ognahay waan daba soconaa ha ogaadaan si loo kala cararo intaad qabqaban lahayd ha kala cararaan taasaa asala walidaalika qaadigi lam yaxkum bihi bicilmi xukunkiisa kuma qaadi karo adigii arkayaba waxaad leedahay ninkii soo dacay laa markhaati hal markhaati aduu soo qaadi adigaaba arkayay waa nin aragayga kuuma taalle adaa ninkan soo dacaweeye kusoo cadee baad leedahay sababaan soo dacweyne ha aniga qaadi baana markhaati haddii qaadi kale loo geeyo adig markhaati lagu kaxayso sideedaba xuquuqda ilaahay xuduuddaa la galay ood markhaati ka tahay haddii laguu yeero inaad markhaatigaha guddama waajibba alaslulah asalku waajib kuguma inaad gud markhaatigaas oo tagtooska markhaati kacdo xuquuqda bini aadamku waa waajib wain kaana hadduu yahay cilmiga qaadigu fii ayri daalika taa waxaan ahayn oo xuquuq bini aadam qalad baa jiray xoolada laga qaatay bay ahayd xuquuq bini aadam ka dhaxaysay ahayd xakama bihi ay bicilmi inta ogyahay yahay wuu xukumaya waxay ku salabeeyeen bayinada iyo caddaynta markhaatiga lagu keenayana dani qaalibaho inay sidaa tahay baad ugu xukumi laakiin waa dhici kartaa weli markhaatidan hoosteeda ka soo heshiiyeen wax dhici kara wy laakiin adigu waxaad og tahay waa yaqiin haadaa awlaa bay yihahdeen fuqahada badankood weydiiyeen fuqahada muslimiinta badankood xataa xuq bini aadam qaadidu xog ogaalnimo firdi xog ogaal inuu ku xukumo waa diideen waxay yidhahdeen baabkaas haddaan furno anaa og baa ummadda waxeed oo dhan loo badu ku baabi ninkuu jecel yahay ciddii uu rabo cidduu laalu iska qaato ciddii ay isku dhacsan yihiin ana og baa lagu wada xukumi saas darteed hadday dadka qaarkiid ogaalkooda inayna been ka sheegaan ay diyaane iyo iimaan ka celinayo qudaaddu saa ma wada hadla qudaaddu qaar munxarifiin iyo mujrimiina ka buuxi dadkana damac adduunye iyo ficilkan markuu yimaado waxaadan filaynin baa ka soo baxa soomaalida sabay yihahdaan dhul iyo dadba waxaadan filayn baa kaaga soo baxay waxaadan weligaa malaysan baa dadna kaaga soo baxa dhulna kaaga soo baxay saas darteed fuqada badankood waa diideen lakin ilaa lam yacrif hadduusan garanaynin lisaan alkhasmi ninkan doodaya afkiisiiya luqaduu ku hadlaya hadduusan qaadigu aqoon rajaca fiihi wuxuu u noqonayaa ilaa cadli nin caadiloo yacrifu garanaya nin caadiloo u turjuma turjumaan caadila ah loo baahanaya bishari an yakuuna cadliga inuu yahay waa shardiga cadadan tiro yahbutu bihi uu ku sugnaada daalika alxaq xaqaa la isku haysto ninka dadkan dadka ka turjumaya waa inay tiro gaaraan markhaatigii leeg hadday zino tahay ninka ina afkiisa garanaynin afar qof oo afkiisa taqaana waa inaad hesho hadday xuquuq kala tahay laba waa inaad heshaa hadday ramadaan soo gelitaankii tahay hal qof waa inaad heshaa saan soo marnay saasuu leeyahay laakiin nusuusta daahirkeedu tarjamada hal cadli baa ku filanoo waa riwaaye shahaado maaha markhaati ma guday ninkani ninkan sidaasuu yihi buu turjumayaa waxaa dhici karta yidhahdeen taarikhda waxyaabaha la yaab waxaa ka mida markay tarjamada imaamu daara qutni ka sheekeynaya raxima allahu tacaala oo waxay ka sheekeeyaan khaaliqa caadagu ahaa xifdigiisu sida cajalad buu ahaa wuxuu cajalaadan xifdiyeyna daqiiqaduu rabuu soo celin jiray xeraa laba nin buu soo maray suuqa markuu marayo suuf buu dhagaha gashan jiray baa la yihahdaa haddii kale abaa shimbirta ataa u xidhin maalinkii dambe isagoo dhow u furan yihiin boo laba nin soo maro cajana oo murmaya wuu ag istaagay dana u dhegaystay dhegaystay dhegaystay iskaga tegay hadhow ay labadii nin maxkamad isgeeyeen markaasaa waxay dhaheen ninkaasaa markhaati noo oo joogay isagii baa la keenay waxaa la idhaha labada nin oo murmaysa oo wax isku haysata baa dhegaysanayse ka markhaati wuxuu yidhi ama afkooda garan maayo lakin waxay dhaheen baan idiin sheegi ninkii yaqaano macnayso anu markaan la soo istaagay ninkanaa hadlayay saas yidi garin bu kaga siiyey luqadiisii kana hadlayoo saas yidi garin ani macnaheeda ma garanayo lakin waa kuwa waxay ku hadleen maka qofku hadduu saa ugu soo celin karana waa qawaariq alcaadaadka wey waidaa xakama hadduu xukumo bishayn qaadidii waxbuu xukumay fawajada nasa nas buu helay aayad an xadiid aw ilijmaaca culimmada muslimiinta ijmaacday buu helay aw ilqiyaasa aljeli qiyaaska nooca jeliga la yihahduu helay bikhilaafihi ay bikhilaafi xukmihi xukunkiisi khilaafsan naqadahu wuu burinayaa maantuu qaadigii xukun soo saaray markuu xukumkii ka dhacay kadib ama isagaa ogaaday ama waa lagu baraarujiyey masaladan sidaad uxukuntay waad qaldantay qaadiyow aayadaasaad khilaaftay baa la yidhi waa fiiriyey saa waaba khilaafsan yahay xadiidkan sugan baad khilaaftay baa la yidhi wuu fiiriyey xadiidkii iyo xukunkiisii buu fiiriyey wallahi waa iskhilaafsan yihi xadiidku xukunka masalada uu xukumay ka adigu xukuntay kala laba waa waxaa loo keenayba ijmaacii muslimiinta saasaad xukuntay mas'aladanna sidaa ka duwan bay culamada muslimka ku ijmaaceen waad ilduuftay khaadi ama qiyaas jami uu isugu wax daciif uu ictimaaday qiyaas xoog badan baa loo keenay warkiisa khilaafsan naqada naqadahu xukunkiisa wuu ka noqonaya wuxuu le xukunkii hore waxba kama jiro sidaa daliilku sheegay baa saxa waxaa halkaa la barayaa qaadigu waa bini aadam aayadda waa halmaami karaa xadiisna waa halmaami karaa inuusan aragna waa dhici kartaa ijmaacii inuu kaa hoos baxay amaadan masalada ijmaaceeda arag baa dhici karta daliilkii hadduu kaa hoos baxo mar haddaan xukumay way dhammaatay maaha adilada cadcadee waaweyn haddaad khilaafto waa inaad ka noqotaa xukunkaagii ood mar labaad dib u xukuntaa inay sidaa kala tahay masaladu waa inaad noqotaa qof ka noqon kara xukunkuu gaaray hadduu khaldamo laakiin khaladkaagii waa inuu duruqdaa xooga badan ku cadaado walaa tasixu dacwa dacwada asixi mayso ilaa min muطlaqi tasarufi qof tasarufkiisu uu xor ah maahani qof sadigii iyo majnuunkii iyo safiih wixii arrimaha amwaasha la xiriiray iyo qof mukraha intaa dacwadoodu midna ma asaxdo sakraankii qismi majnuun wey hadday wax soo dacweeyaan asixi mayso walaa taixu ma asaxda dacwa almajhuuli waxaan la garanayninoo lagu dacwoodayna asixi mayso ninkan xoolaan ku leeyahay noocee aan la sheegaynin la garanaynin imisay ahaayeenna aan la garanaynin ninkan xaq baan ku leeyahay muxuu yahay xaq ma garanayo ninkan dembi iyo xad buu galay maxay tahay xad buu galay ma garanayo walana dhaaf bareegeeda madiina waa xaqa uu ku dacwoonayo waa inuu wuxuu yahay caddeeyo ilaa fii masaa'ila masaail dhowraa laga soo reebay minhaa waxaa kamid ah alwasiyatu dardaar hadduu nin yimaado yidhaahdo aabbihii wiilashii dhintay xoolaha qaybsanayseen waxaa buu dardaarmay wuxuu ahaana garan maayo dacwadiisa waa la aqbali kadib sidii loo caddayn lahaa duruq wasaayaadka lagu caddeeyo baa jirtoo la marin fain iddacaa hadduu sheegta marka daynan dayn buu sheegtay qofkuu ku leehay dakara jinsa jinsigii dayntu ay ahayd buu sheegi waalqadra intay tiro ahayd buu sheegi waasifata tilmaanteedii buu sheegi ninkan dayn buu iga qabaabu dayntu maxay ahayd baa lh kaa qaatay ma dhar buu kaa qaatay ma lacag buu kaa qaatay ma gaadiid buu kaa qaatay ma raashin buu kaa qaatay wuxuu kaa qaatay ee kaa qaba sheeg hadduu yidhi aan dhar buu iga qaatay dharku int imisuu ahaa baa laleeyahay hoos buu noocii ugu sii daadegi mashaati bu ama sarwaal bu ama macaws bu ah hadduu sarwaal yihahdo imse sarwaal bay haayeen baa laleeyahy qadarkii waa inuu sheego sifadii buu sheegay salaawiildii qaabqaabtay u samaysnaayeen baa laleeyahy ma dheer ma gaagaabnaayeen nooceebay sii ahaayeen maarkadeebay ahaayeen modeelkeebay ahaayeen xaggee lagu sameeyey waa inuu si sii qeexo sii tarufiraa walaahi salaawiil biga qaato tiradoodii garan maayo markaa tiradii ogaato soo noqonanay soco taas dacwad maaha dhar buu iga qaatay dharkii nooc lacag buu iga qaada lacagtu kaa qaba waa nooce ma ba ma dolarbu kaa qaat muxuu kaa qaatay ma garanayo markaad garata soo noqo socaal waktiga naga dhumin ruuxa ku xiga soo socdo iridda ka bax wuxuugaata dolar imisu ahaa wallahi garan maayo waxaan u malaynayaa u malaynayaa ma soconayse borbax baa laleeyahy markaad qadarka soo hogaato soo noqo marka wixii laga qaatay waa inuu si fiican u tilmaami karaa si fiicanna dacwadiisa u sheegan karaa aw caynan ama daato in laga qaatay buu sheegtay yumkinu tacyiinuhaa la cayini kara cayanaha waa cayin alaab buu iga qaatay iyo waxbuu yihi la taaban karayo xoole iyo wax lamida waa kanuu dhihi ama ka halkaa ku yaalla sida ma goobta dacwada usoo joogay waaa kasoo qaatay halkaa iyo halkaa iyo halkaa iyo halkaa taagana sidaa iyo sidaa ee meeshaa jooga waa la cayini wailaa dakara haddayna goobta joogin wuxuu sheegay sifataa tilmaanteeda oo saa oo saa oo saa oo saa iga qaatay bui neef geelu iga qaatay dadig bu mise labo ma garanayo markaad soo xasuusto kusoo noqaal iska bax waxaabay sheeganayso xaqa waa inaad si fiican ufaahfaahaysaa fa inan kala muddaca calayhi haddii qofkii wax lagu sheeganayay uu inkiro dafiro maddacaha wuxuu sheegtay oo yihi ninkaa wuxuu sheegtay waxba kama jiro ama waxba iguma laha saxa aljawaabu intaasa jawaab ugu filan kaasaa maaha taa uu sheegtay waa been taase uma baahna waxa uu sheegay hadalkiisa wadartii isku duuduub waxba kama jiro ama ninkaa waxa intaa hadlaya waxba kama qaadan waxba iguma laha intaa kelmadaasa ku kaaga filan doodbadaan ninka maalinkaasna kale saas igu yii waa beentaan ahay maalinkaasoo nin soo kaxay saas igu yii beentaa wayahay maalinkaasoo kaxaysi u caddayn waayo waxa waa law waxaa kugu filan sheekhu ninkaa intaa hadlayay aniga waxba iguma laha wuxuu sheegay xogka ma jiro su-aalka waa dhamaata adiga lehay soo caddeen marar badan marka dacwada saacadaha qaadata gebigeeduba nusaac kama badna dacwadaan nusaac ka badnayn ba afar saacadood kugu qaadan nin walba inuu hadloo khudbeeyo ceel buxuu rabaa hadal kastoo ninkaa yihi inuu ka jawaabuu rabaa walaa daaciya ani sax laguma sheegan ha ma inkirsantahay eh, ha waxba kama jiro waxaasoo dhan waxba kama qirsan kan ma qirsanta kan ma qirsantahay sheekh waxaan ku yihi qaadi waxaa waxba kama jiro waxba kama inqirsani kifaaya sax aljawaab jawaabtii waa asaxaysaa wain kaana hakada in qaala hadduu yidhaahdo laa yastaxiqu mam calaya iguma laha shayan waxba wuxuu xaq igu leeyaho igu mutay ma jiro fain kaana mudacaa bihi hadduu yahay waa mudacaa bihi waxaa la sheeganaya wey ee la haysto caynan hadduu yahay cayn fiyadi xajima midkood gacanta ku jirto hadduu yahay gaari baa la haystaa u midkood haya anaa gaariga neefkan xoolaha anaa le gacanta ku haya anaa haddayba tahay waxa laysku haystana waa markhaatina aan la haynin laba saddex suuray noqotaa markii cayn la isku haysto in midkood gacanta ku hayo inay labaduba gacanta ku hayaan inaan midkoodna haynin saddexdaa suuray yeelataa haddii aan midkoodna haynin labadooda isku haysata waa siman yihiin dhul meel banaana ku yaala bay anaala iyo anaala isku hayaan cid maamulkiisa gacanta ugu jirana hadda ma laha nin maamuloo gacanta haya ma laha gaari bannaan yaalloo midna furihiisii haysanin bay isku haystaan anaaleh iyo anaaleh waa suura gaari nin haysto wato ama steerinka ku dhegan yaha ama furihi waraaqihiisii haysto uu nin kale leeyaha anaaleh ama neef xoola isku haystaanoo ninba dhinac buu haystaa ama dhulka waraaqihiisi uu midba waraaqu wata fii yadihimaa wey saddexdaas suura suurada koobaad oo haalibka ah nin wuxuu gacan ku hayuu nin kalena sheegtaa saasaa haaliba ninkii wax sheeganaya mudacigii bayine keen baa la dhihi kan hadduu inqirqirto dee waa la xukumi karaa inuu wareejiyo hadduu inkiro kanaa bayine keen la dhihi waan soo marnay haddii uu bayino waayo falqawlu hadalka qawluhu ninka gacanta xoolaha ku haya weeye biyamiinihi dhaafiisa isagaa mudacaa caleyhi gooskiisa taagan waayo cidda wax sheeganaysa waa cidda aan waxba gacan ku haynin waa muddaciya ah. muddaca calayhigii oo weliba haysta qariino astaan tilmaamaysa asalka haalibkaa xoola nin laa haysta labada nin mid hadduu gacanta ku hayo markaaba qariino astaan waxaa taalla ninka hayaa iskale fain kaana hadduu yahay fiyadihimaaha labadaba gacantay ku hayaan nimba dhinac buu haystaa ama dhulka la ysku haysta nimba dhinac buu ka degan yahay ama beerta la ysku haysta nimba dhinac baa u beeran xalafa waa isla qaaran nin walba waa nus muddaci iyo nus muddaca caleyh dhulkan oo dhan ninna qaybtaa degan yahay ninna qaybtaa degan yahay mid walba wuxu anaa wadale qaybna isagaa jooga qaybta uu jooga anaa leh de isagaaba gacan ku haya qaybta kaluu mudaci ka yahay qaybtuu gacanta ka hayana ka kalaa muddaci ka ah nin walba intuusan gacanta ku hayninna waa mudaci intuu gacanta ku hayana mudacaa calayhi wey labadii nin ee xoolaha gacanta ku wada hayay kullun dhinac buu muddaci ka yahay dhinacna mudacaa calayhi buu ka yahay ayb maxaa dhaarta keenay caddayn haddii la waayo mid walba qaybtii mudacaa calayhiga uu ka ahaa buu yemiin ku mudan way isla dhaaranayaan waxaa lamid a ah, haddaan midkoodna gacanta ku hayn waa laba muddaci laba mudaci wey nin baa xoolaha haya wuxuu yidhi anu labada nin nin lama garanaaye ninkii yeeshaan siin labada nin baa nin walba yimid xoolahan baadi weeye meeshan aan ka helay dhulkan wax la garan maayo waan iska degay ninkana anaa leh bigu yihi ninkana anaa leh bigu yihi ani kii yeeshaan siina sharciga oo kale xukuma wy ninkan xoolaha gacanta ku haya waxaa dhici karta doodaba kuma jiro labadii nin labadaba laba mudaci wey mar hadday labadoodii sinmeen mid walba markhaatiyaa la weydiin hadday waxba keeni waayaan waa siman yihiin weli hadday labadaba markhaatiyaal keenaana way isla dhici tasaaqataa isku meel bay eber eber bay soo taagan yihiin haddana labadaba waa la dhaarin iyada wajacala baynahumaa wuxuu ka dhigay nisfayni laba nus baa loogu qaybin waayo midna xaq gaar oo lagu xoojiyo lagu siiya lama hayo midna si gaaroo dhaar loo saara lama hayo hadduu midkoo dhaarta ka cabsado midna dhaarto kii dhaartaa qaadan waman qofkii lahu xaqun xaq ku leh calaa munkirin qof inkirsan qof baa qof xaq kule inkirsan hebel baad xaq ku leedahayoo waa hubtaa waana ku inkiray markhaati iyo caddaynna uma haysin falahu wuxuu leeyahay ah, maxkamad haddaad tagtana waad og tahay uu dhaaran haddaad dacweyso ood xukun sharci aado uu dhaaran baa la yara koob biyo u kaban maayo baa la yara mataqaanaa musxafkaa la yihahda waxay ku baxday yidhahdaan ninkaan aqoonin nin baa kitaabka kitaab yar buu ku dhaaran jiray maalinkii dambu wax iska dareemay xaaladiisu caadi inayn ahayn markaasuu i baal la yaray uu soo karkaray dhaarti beenta laga dabatay marka ninkani waxaad og tahay rajul faajiroon ilaahay ka baqaynin oo dhaaran way caddayn markhaatina ma haysa xaqna wuu kaa qabaa maxaa kuu furan oo kale haddaad maxkamada haddana xaqaadi waad waayi qadaa dhicisaa dad baa ku dhufan khalaas banaankaad mari aakharuun buu kaaga horeeya adduunka xal kale buu ku furayi waman lahu qofkiina xaqun xaq calaa munkirin qof diidan falahu wuxuu xaq uleeyahay an yaakudahu inuu qaata min maalihi xoolihiisa bigayri idnihi isagoon u ogolaanin inaad hoosta ka siibato waa lagu ogolyahay bay ihahden aad markay udhacdaan idiin sheegi nin gacan adag waa shaqaalo u tahay aada u dhacdo su-aasheeda iyo dacwadeeda aada noogu timaado in aada u xoola jecel baad shaqaalo u tahay mushaarkaa kuma siiyo dukaankii adaa gara gaarigii adigaa rasiidgooye ka ah shirkaddii adaa xisaabteeda iyo lacag ururinteeda jooga isagii baad u shaqaynaysaa mushaarkaagana ka heli maysa isagoo nogeyn xisaabta dhexda ma ka siibi kartaa waay masalada xaqaagii ka heli maysa marka haddii qofkii calal aqal guud ahaan xaq baad ku leedahay xoolakiisana waa ku soo mareen haad baad ka heshay ninkaad lacagta kulahayd baa lacag ugeen lagu guye lacagtaadi ka weyey war hebel ma istaqaanaan ha war nin balbaa socdaa xoolahan isagaa lacagteeda uge haye waayahay ii baa teli sidii duuduubkaad igu geenisay intaadi waad kala bixi kartaa bigayri idnihi jimama ka ogaan miyuusan falahu xaq buu leeyahay in yaakudahu inuu qaato buu yihi min maali xuriisa bigayri idnihi idan la-aan maxaa u daliila xadiis saxiixa loo haya abu sufyaan radia allahu canhu ardaahu saxaabigu ahaa gacan adag xaaskiiyo ilmuhuna biil bay ku lahaayeen xoolana wuu lahaa xoolaha kaydkees guriga dhigto biil fiican kama bixin jirin hinda binti cutbu xaaskiisaa nabiga u timi rasuulka ilaahi waxay tihi abu sufyaan waa ninkaa taqaanee saxiixee gacanta adag xoolaha guriga yaalla aniga ilmaha biil lagu fila nagama siiyo isagoon ogeyn wax ma kala bixi karaabay tiri markaasuu yihi haa nacam khudii maa yakfiki waladik haa buu yihi qaadin waxaad ilmaha kugu filan xaqii ay lahayd oo uu kaga gacan adeygay bay bikayri idnihi sharcigu ogolaaday inay kala baxda soo maha halkaasaa la aadsiiyey laakiin ama xaggaadi ha waayo fain kaana muqiran hadduu kuu qirsan yahay falaa kama qaadan karto waayo maxkamad inaad geyso qasab lagaga qaadaa furan waa hadday maxkamad jirto hadday maxkamad qasbi karta jirinna xukmulmunkir ku noqone intaa baab laqdiga baynu kaga baxaynaa baabka ugu dambeeya baab shahaadaat in badan waxaan soo maraynay bayina bayina cadayn cadayn maxaa cadayn noqon kara way su-aashu waa inuu cadayn keenaa qofki maxaa cadayn noqon kara baabu shahaadaat wey shahaadaad markhaatiyadii baa lagu magacaabay waayo cadaynta waxaa ugu badan ee nusuusta ku soo arooray wey wailaa bayinadu way ka caamsan tahay xaqa lagu cadeeyaay shahaado iyo markhaati keliya maaha kadib axkaamu shahaada iyo wshuhuudi yuu halkan kaga hadlayaa wuxuu ihi taxamuluhaa shahaadada in la xambaaro iyo waadaauhaa in la guto fardu kifaayati wey waa farad iyo waajib ummadda saaran ummaddan xuquuq baa dhexmari mari zawaaj iyo guur baa iman markhaati baa loo baahan alaaq baa iman markhaati baa loo baahan wasiya dardaaran baa iman markhaati baa loo baahan waxaa iman dhaxal iyo miiraas baa iman markhaati ka ogaadaa loo baahan sida loo kala qaatay dayn baa la kala qaadan markhaati baa loo baahan buyuuc baa la geli markhaati baa loo baahan ummaddan xayaatadeedu xuquuqda dhex maraysa markhaati kama maaranto ilaahay baana amrayoo qur-aanka ku amray dadkoo wa ashhidu markhaati in la markhaati geliyo amray dadkii haddaba markhaati ciddii noqon karta xilkaana qaadi karta xaaladiina wax ka ogo goobjooga hadday dad badan yihiinna waa fardu kifaaya hadduu hal qof iyo in yar joogtana intaasay fardu cayn ku noqon fain lam yakun hadduunan ahayn ilaa huwa isaga mooyeen qofkan qof kala ma joogo cinda taxamul isaga keliya jooga fardu cayn bay ku noqon ama cinda aladaay markhaati baan ka ahayn innagoo tobana sideed baa dhimatay ama dawrka ka dhowr innagoo labaa soo harnay farducayn haddii la isqabsado inaan markhaatigii furnaayo farducayn bay nagu noqon waayo qofkan xaqiisii inuu helo inagu inaan ka markhaati furnay ku xihanta xaqiisii inaan dayacnon sabab ugu noqono xaqiisii in la dayacana waa dembi dembiga waxbaa dheer fuqahadu waxay ka hadlaan fuqahadeen waxay ka hadlaan haddii qofka qaacido usuuliyo isu qabtaan baa jira sidiisaba tarkigu waxay ahayd inaad samayso haddii aadan samaynin sidii qof cagsigii sameeyo ficil la yimid oo isagu dhibka geystay ma lagula xisaabtami qada isku khilaafeen wey shaaficiyada mutaakhiriintoodii waxay rajaxeen inay ficilka subkina wuxuu leeyahay daliil qur-aan baaban u helay inuu tarkigu ficil yahay oo ilahi wuxuu lawlaa yanhaahum rabbaaniyuuna walaxbaaru bima can qawlihim اlm waaklihim الsuxta labisa maa kaanuu yasnacuun suncigu waa min jinsi اficli tarku اmri biاlmacruufi wالnahyi can اlmunkar ba ilahay ficil ku magacaab kalena bisa maa kaanuu yafcaluun ficil baa lagu magacaabay maxaa ka dhalanaya masaladaas markhaati haddaad ahayd oo ad furi weyda si kasta adoo furi kara waawooda barar kalena aan ka cabsanayno xaqiina uu lumo oo ninkii uu ku dacweeye xaqii kugu dacweeyey caddaato xaqii adaa lagaa dambadi dambaweeda waa lagaa rabaa walidaalika madhabka maalikiyada masaailka tafsiilkeeda faahfaahiyo waa kuu lahaa saxiix maraaqi sacuud markuu lahaa wa tarku ficlu fi صaxiixi madhabi lahu furuucu dukirat fi manhaji sarduha min bacdi da beyti yeji waxaa kamid ahaa shahaadatun tawafuqun shahaadadii markhaatigii haddaad furi weydo farducaynna kugu noqoto xaqii lumadaa lagugu leey haddaad ilmo yaroo god ku dhacayo aragtood qaban weydo magtiisaa lagugu leey ood qaban karta waa ilmaha ka qabata ahay waajib ahayd sideedaad ku ridaa lamid tahay laakin min bacd alkhaa diyat alkhaa baa lagu saari masaail sahlan maaha marka waajibaadka harciga ilaalintooda walaa yajuuzu ma banaana an ya'kuda ujratan inuu ku qaato xinaydin markaa hadday fardu cayn kugu noqoto aan kuu markhaati fure maxaad isiin ma dhihi karti laakiin hadday fain tatacayan haddayna caynoobin fardu kifaayo tahay dadkii oo dhan waaka waa jooga xaflad guul weeye dadkii oo dhan baa fadhiyo qabiltu nikaaxahaadii wada fadhiya ramiyahow adigaan rabaa markhaatigii waa laysayaa wixii gabadha lagu meeriyey maalintiia kaalay war aniga iga tag fardu cayniguma ahe war walaalow kaala iraac maxaad itiin walahu lafdu inuu wax qaato xaq u leh waxay camal baan kuu qabanayaa fardu cayn aan igu ahayn ujro waa kaa qaadan karaa waay been inaan sheegana layguma laha anoo run sheegayo baan kuleeyahay imisa shaqaan leeyahay waktigu waa lacag waan shaqaysanayaa xoolo iyo waktiga lacag baa iga lumaya adna markhaatigan xoolo iyo lacag baad kusoo dhacsanaysaa wakadalika alqaadi qaadiga haddayna farducayn ahayn ujro waa qaadan karaa baynu soo marnay qaadigiiba hadduu qaadan karo farducayn aan ahayn shaahidka maxaad ugu diidada farducaynkaahay qaacidada fuqahadeenna waxay tahay waxaan furuudul acyaanka ahayn ujro waa lagu qaadan karaa walaa tuqbal la aqbali maayo masalada laakiin aad ha inoogu barinina walaa tuqbalu la aqbali maayo ilaa min xurin ninka markhaatiga noqonaya shuruudiisi waatan waa inuu xor yahay waxaa ka horreysay ficib inuu yihaahdo inuu islaam yahay inuu muslim yahay ilaa xaala daruuro oo shahawa wasiyadii iyo maahan oo ilahi subana taala markhaatiga markuu ka hadlahayo daway cadlin minkum idinka muslimiinta idin ka midu leh iyo shahiideyni min rijaalikum raggiina muslimiinta ah markhaatiga gaalada wasiyada maxaa la ogolaaday aw aakharaani min gayrikum in antum darabtum fi lard haddaad safar tihiin muslim la joogin wey xorta qofka ah waa shardiga labaad marka bacda alislaam addoonku waxay dhaheen shahaadadu waa min jinsi lwilaaya addoonka kowdhe shardigaa ka xigo mukalafin baaliq caaqila inuu yahay sadigi iyo majnuunku laa wilaayata lahu calaa nafsihi wa maali xoolihiisiy ma naftiisa ma maamulaba muxuu dadkan axqowlkiisu ah mas-uuliyad ku noqdaa lagu xukumayo isagaaba naftiisa maamulin oo la maamulaaday faqdu shay laa yuciihi dhimanka mustayqidin nin baraarugsan waa inuu yahayo xasuus leh oo waxxifinaya hadduu mid dhoohan oo maskaxlaawaaya oo hadda wuxuu maqlay iyo haddaa wuxuu maqlay aan kala garanaynin oo warkuu maqlaban ansaar u qaata wuxuu soo sheegana isagoo isdaba marsan sheega kaa muqafal baa la yidhaahdaa iyo sayi-ulxifdi iyo markhaati ma galo nin fiican baa tahay laakiin warka nin hanto oo suu ahaa u qabta ma tihi musayqidku qof warka siduu ahaa u qabanayo waa inuu yahay dhacdooyinkana siday ahaayeen u qabanaya qof iska yar maska xun oo xasuus xun waa inuusan ahayn xasun xasana diyaanati qof diin fiican waa inuu yahay oon xaaraan quuti iyo waxa xun iyo fis fisqiga dhaxorda waa inuusan ahayn yajibu an laa yakuuna faasiqa hadaad afar buqayir soo kaxaysa markhaatina waa galaan haddii ninki uu banaanka markuu soo gelaya maxkamadda sigaarka soo damiyana maxkamadda waa laga saar warbax baa lelahay markhaatiga ma gesin ninkagan xaaraanta hadda afka ku hay waa inuusan nin xaaraan muuqata lagu ogyahay inuusan ahayn hadduu la dhunto isagii rabbigii annaga wixii luuqluuq iyo uu la galay isagii rabbigii bay dhex taallaa daahira almuruu'ati anshax wanaag ka muuqda waa inuu yahay anshax waan soo marnay xalay qofku isaga dabaqadda uu mujtamaca kaga jiro waa inuu ku anshax wanaagsan yahay asluubti anshaxa dhaqanka wanaagsani qiimahay leedahay arrintaa fiiriya maxaa arrintaa mar walba loogu celceliyaa masalada shahaadada aan wixii la xidhiida aan wax ka dhao waxaa laleeyahay qofku markhaati buu noqonayaa markhaatigan inuu ka been sheego ama waxaan jirin uu xaq u heeliyo bini aadam way ka dhici kartaa qofku markuu suuqa joogo qofku haddaba inuu been ka sheego xishood baa ku kalifa waxbuu ka xishoodaa beenta waa laga xishoodaa marka marna diin baa kaa celisiyaa la kacabsi marna sharaf iyo xishood ilaashataa ilaashataayo hadhow banaanka iyo dadka waa lagu sheekaysan olo waraakii beenta sheegay wey abu sufyaan isagoo gaal ah xudaybiye heshiiskii intii lagu jiray boqortooyadii romaanka ee katholiga waa kii isagii ninkii heraqlaha safarta ugu tegey meesha waxay isugu tageen ninuu nabigu diray oo waraaq wada sala allahu alah ali wasalam oo dacwada ugu yeedhayay markii ninkii warqaddii akhriyey baa waxaa loo sheegay wuxuu yihi wax caraba meelahan ma joogaan haa baa la yihi madaxdii cabeed oo quraysh baa joogtay igu yaal wuxuu yihi intii minyaa dad ugu xiga ninkaas abu sufyaan oo madaxii quraysheeda wafdigana madaa ninkaas dad ugu xiga wuxuu yii soo dhaweeye halkan ii fariisiya qolyihii dadkiisana gadaal ka fariisiya wuxuu ninkan waxbaa weydiinaya been hadduu ii sheego oon dhaha ka oriye abu sufyaan su-aalihii la weydiinayo wax beena ma sheegin hadal meeluu hoos hoosgeliyana hal mar bay u suura gashay waxaa la yidhi ballanta ma ka baxa markaasuu yihi maya hadda heshiis baan ku jirnaaye wuxuu samayn doona mooyi meel kale iga suurageyni maalinkaa been inaan sheega waxaa ii diiday buu yihi in lagu sheekaysto duqi beentuu sheega ma maqasheed duqi waxau ku dhaqaaqay war duqi way ka xumaatay bahal beenuu ka wareegay beenta waa la isku ceebeeyaa ninkii been iyo jawr iyo dulmi inuu joogo inuu ka xishoodaa la rabaa yaa xishood nin sariig leh oo xishoonaya wax iskula haraya wey nin banaanka wuxuu raba ku sameeyon xishoodin oon banaanka waxba wadan ka lahayn wuxuu sameeyiy dadka waxay dhahan danba ka lahayn waa niman sariig iyo anshax lahayn wey nin banaanka wuxuu raba iska sameeyen waxbaba ka xishoonin tanna inuu been sameeyo anshax iyo xishood ka dildiinaya ma laha wy taa way qadiyada laga hadlayo xataa haddayna diin celinaynin waraa ninkii been buu sheegay hadhow amaa lagu dhahaa inay celisaa la qabaa oo nin sharaf ilaashanayo shaatiga yar ilaashanayo amaa hadhow dariiqiya dadka wax ceeba lagaaga sheekaystaa kuleetiga dhisanaya inuu yahay wy hadduusan danba ka lahayn oo wuxuu raba iska dambaasho kan wuxuuba dhowran bambale muxuu dhowran nin qoyan biyo iskama dhowrow buu noqono ninka saas oo kaleetaa anshaxumaa la yidhahda falaa tuqbal laga aqbali maayo shuruudii waxaa ka baxay min muafalin mid dhoohan laga aqbali maayo oo maskaxun oo xasuus daran oon waxba siduu ahaa u qaban karin wax walbana dhansaar u galo walaa min saaxibi kabiiratin dembi dembiyada waaweyn nin ku dhacayna markhaati ma galo walaa min mudminin nin joogto u hayoo ka fuqina ala sagiiratin sigaarka ma geyn kar wax kale iska daaye sigaar baa laga kari waayey isna markhaati ma kalo walaa min man qofna laga aqbali maayo laa muru'ata lahu anshax iyo xishoob baan lahayn dadka haddaba maxaa soo gelaya meeshaas dad baa soo gelaya mujtamaca qofku inuu sariigto oo waxyaabaha qaar ka xishoodo oo uu sharaf ilaashado waxaa ku kalifa muqawimaad baa jira inuu ninku dadkiisii dhex joogo ama dad uu sharaf ka raba u dhex joogo ko in sharafi u dhiman tahay oy mujtamacu waxuu sameeyey uu sharaf dhac ka baqayo waxaa jira dad mujtamaca kamida ah, laakiin sharaftuu ilaashanaya aynan jirin sababtoo a ah noloshiisaba baa waxayba tahay qaab aan sharaf lahayn saa darteed waxu dhimanba ma jiro waxaa kamid a yidhaahdeen asxaabu xirafi dania xirafta dadku liidaan oo mujtamacu uusan sharaf iyo karaamo u haynin ninka ka shaqeeya kakannaasin dhulxaaqa waay ninkani jidkuu xaaqaayo jidkaasuu nadiifiyaa qashangura waay bulaacadaha iyo waxaasu ka shaqeeyaa mujtamaca dhexdooda niba anaga taga bilaacadda malaa ki qashinka qaadi jiray wey dadkaaba liidayaba dadku say u wadaanna isna wuxuu gaari heer usan waxba danka lahayn sidaaba mujtamaca hadday ku liidaan ama reer ahaan ha ku liidaan ama xirfadaad ku jirta ha kuu liidaan haddii mujtamacu caado ay ku dhoqotay inay ku liidaan adna marka dambe waxaad aqbali nafsiyan ood gaari heer aanan waxba danka gelin hawaaye maxaadaad ilaashataa wax ku ilaashanba ma jiri heerkaasaad gaari mujtamacaadka qaarkoodna marka la takooray takoorkii wuxuu sababay isna waxba inuusan ka xishoonin waxba ka sirjigadin buu keenay saas darteed kakanaasin mid dhulka xaaqa in maanta oo dhan marya wasaqaysan qabo qashinkaa iyo bulaacaddaa iyo dariiqaa ka shaqaynaya oo qof walba quulsanayo qofkaas oo kaleeto hadda been buu sheegay cidina la yaabi mayso war ninkii dhulalka xaaqi jiray baa wax xun sameeyey markii hore u dhulxaaqa habal xirfadda saasaasu ku jiro markii hore u sharafu ilaashanayayna jirin waqayimin waardiye ninka waardiyaha waqayimi xamaamin dheh nin musqulo waardiyeeye waardiye o dhan maaha xamaamka waxaa la yidhahdaa curfiga culimmadeenna musqulaha babliga dadka ka dhexeeya waagii hore waxay jiri jiray musqulo biyo kulul leh oo dhinacan shaam ka jiri jiro wadamada qabowgaah oo dadku qabowgiyo markuu ku dhacay ku qabaysan jireen waxay ahaan jireen meelo ama wax yaroo gaagaaban kala xiran oon wada qarsoomaynin ama qayba isu furan ilaa hadda way jiraan ciyaalka iskuulka iyo isboortiga iyo marka laga tago meelo furanoo lagu qabaysa soo ma arag marka nabigu leeyahay haweenkii astur la-aan xamaam gasho ee haddaad gasho ama fadhigaagaba ka ku ag socdaa ku ark waad muuqataa ama taagnidood qabaysanaysaa lagu arka dharkaa oo dhan inaad qabta mooyeen dadkuna ay wada asturan yihiin mooy meeshaa in la galaa lama ogola meesha sidaasa ninkani wuxuu waardiye ka yahay musqulo wuxuu lacag ka qaadaa dadka musqulaha galaya walidaalika hadda caalamku iskuulaha gelitaankooda xataa sariigtii wax inta hadhay qiimo go-aan looga gooyo waxun baan iska bixin qolaha lacagta ah ee la doonayay in laga soo saaro kharashkii ku baxay nadaafadeediiyo caafimaadkeeda ilaalinteediiyo shaqaalaheediiyo waxbaa la iskaga ridaa waxaa badan haddaada wax ku ridinna inaan lagu qabsan qaarkood laakiin meesha kuu furmi maysa inaad wax ku rido dunida qaarkeed waliba fuqahadeen waxay ka hadlaan oo kaleeta ujrada markii wax la ijrijaalay lagu heshiinayo waa waajib ujrada in la cayino xamaamka mooyeen waxyaabaha ay kasoo ka mid tahay waayo nin musquul gelaya meesha aan ku saxarooday intaan iga qaadi wax laga sirrigta weydaan wari a ah, saxarada bedelkeeda intaad saddexaad ku saxarootinta wax laga sirrigta wey meesha waxaa loo galaa ilaa hadda caalam musqulaha iyo suuliga inay sheegaan markay kula hadlayaan hadalku hadduu maro qofku sarigii xishood buu dareemaya mara badan waxaad arkaysaa markuu sheekaynayo hadday sheekadii masale cilmi a ah noqoto qadiyad caafimaad oo laga hadlayay noqoto masale sharciga ay noqoto hadday musqulo la soo marto wuxuu ku leeyahay xamaamka cazakum ullah aan ilaha idinka weyneeyey allah idin sharfe xamaamka la sheegay sharaf ah timid rag akhyaala ah afkaaga inaad soo marisaa musqulo allah idin sharfe ugu bedeli meeshii sidaas ahayd bay shaqadiisu tahay nin musqula ka shaqeeya waay waardiga musqulaha isaga d wuxuu ilaa shan baa jiriy naxwi daalika wixi lamida ah. innaga waxaa inoo lamida ah xamaaliga soo lamid maaha ninka xamaalkee dhabarka dhigtaay kuwa musqulaha fagaa kamid ee bilaacadaha fura oo jiranba hadduusan musqulo qodiyo bilaacada fursamaynin waxaa mida ah kuwa qubuurta qoda oo qabrigaa un fadhiy oo qabrigaa un loogu yimaado o qabriga laga gato xiraf waxaa jira mujtamaca agtiisa awsan qofka ka shaqeeyaaye sharafba ka lahayn iyo karaamo qofkaana wuxuu la qabsan duruuftiio wax sharaf iyo karaamo silaashan ma jira bilaa murua dhima saasay fuqahadinule wa tuqbalu waa la aqbali shahaadat acma indhool markhaatigii waa la aqbali laakiin laba jeer midkood waay waa fiimaa taxamala wuxuu xambaaray qabla alcamal intusan dhabeeyin wixii uu markhaati ka ahaa oo uu goobjoog ka ahaa intuusan indhabeerin hadhow inuu guto oo ka markhaati furo waa laga aqbali dibadu ka indhabeeray waayo dadka kale waxba kama duwana markaas walaa tuqbalu la aqbali maayo fiimaa taxamala wixii uu xambaaray bacdahu bacda alcamal indhabeel kadib ilaa bilistifaaati axkaamta istifaadadii iyo warka la kala maqlay ee badan ku sugnaata maahan axkaamta sharcigu qaar baa inaad joogjoog ka ahaata aan u baahnayn markhaatigeeda in dadka aad ka maqasho in badan aad ka maqasho wax beeninayana aadan arag markhaati lagu noqdaa maxaa kamida ka nasabi weligaa waxaad maqashaa hebel waa ina hebel baa utaqaana inuu dhalay laakiin si kale laguma xaqiijin karoon istifaad ahayn intaanan ninka aabbihii ila hebel in la yidhaahdo isbarashadaa iyo ugu yeelitaanka baan isku yaqaana xataa dadka dariska waayo aritaanka rasmigii ilmehen biyihii hebel inuu yahay wy yaa ogaan kara hooyadu inay habeen dhaxday yaa ogaan kara lama ogaan karo istifaadada nasabkaa ku sugnaada iyo waxyaabaha lamidkaa dhaxalkaa ku sugnaada geeridaa ku sugnaatay hebel waa dhintay hebel waa dhintay hebel waa dhintay hebel waa dhintay warkaan baa yaalla hebel anu dhinta markhaati waad ka noqon kartaa markaas waxyaabahaas oo kaleetana indhoolku markhaati waa ka noqon karaa wixii kale hal xaaluu markhaati ka noqon karaa oo an yuqaala hadalka in la yihaa fii udunihi dhegtiisa shay waxbaa lagu yidhi qof baa hadlayoo dhegta u saaray fa yumsika alqaa'ila qofkii hadlay buu qabtay dab wayaxmilahu ilaa qaadi qaadiguuna geeyey wayashadda wuxuu ka marakacay bimaa qaala haada kan wixii ku yihi dhow isaga ninkan aygu yihi waan hayaa hadduu ka fakado hadhow isaga inuu yahay ma ogaan kara hadduu ka fakado haddii nin lasoo qabto oo loo keeno ida kan haddaa haysa ma yahay mise mid kale isaga ma arko indhool waayo axkaamulacmaa bay ka mid tahay walidaalika alacmaa wilaayaad ma qaban kara yihahdeen qaadi ma noqon karana waan soo marnay axkaamu lacmaa kutub gaara ah laga qoray muadin buu noqon karaa culuma tiraa noqon karaa oo nabigu cabdlahi bn maktuumso madiine kagama tegin markaasaa waxaa la yidhaha il buufina aadaanka iyo salaaduu kaga tegay laakiin maamulka kale abulubaabuu kaga tegay nabigu sal ala alay wasalam abulubaaba ibn cabdilxaaris buu kaga tegay abulaa bxaaris buu kaga tegey isaga aadaanka iyo salaada baa lagu ogaa isaguna dadku dadku markay asbaxta asbaxta dhaan buu adaami jiray marka axkaamulacma qisa mashhuura waxaa jirtay aakirkii sideetanaadka wadaadada dhex martoo la yidhaahdo waxaa la dhihi jiray wilaayat dariir isaga wilaayat dariir la yihahdo xarakaad islaami ay ku kala jabeen baa jiri jirtay waa dhow dhow sideetan iyo toddoba iyo sideetan iyo sideeddiiba aad la isugu naqdin jiray wilaayat dariir ma asaxaysa mise ma asaxaysa masaladana waxay ku socotay wadaad allaha soo daayee ku xidhan maraykanka oo diftar cumar cabdiraxmaan la yihahdo bay ku socotay iyo jamaacadu madax ka ahaa walaa tuqbalu la aqbali maayo shahaadatu shaks qofka markhaatigiisa la aqbali maayo liwaladihi ilmihiisan barhaatin u noqdo wa waalidihi waalidkiisa dadkaadan qaadi u noqon karin uxukumaayo markhaati u furana ma noqon kartid sababta loo diidayna waxaa weeye qofkuush waxaa weeye dani tuhmaa jirta inaad u xaqriso ilmahaada iyo faracaaga walaalahaana waa lamid walaa shahaadata man yajuru qof soo jiidaya linafsihi naftiisa nafcan usoo jiidaya hadday maslaxad ugu jirta arrinta saa in loo xukumona markhaatigiisa la aqbali maayo shirkad buu leeyahay ninkanuu dayn ku leeyahay si kanaan lacag uma haysan ninkan lacagta haddii loo xukumo laakiin daynkiisiibuu ka heli markhaati muu noqon kara maya reerkan uu ku dul nool yahay walaa tajuuzu shahaadatu lqaanici liahli lbeyt nabig ala slam reerka xerowga ku biilanayo cidda ay biilaan ama ay masruufaan ee raashinka gacanta la gashada markhaati uma geli karo walaa man yadfacu qof iska diidaya canhaa naftiisa dararan dhib iska reebaya qofle haddii qofkan lagu xukumo xaqa adaa lagugu yeelan waxaa la isku sheeganayaa dil khaaa markhaatiyaal baa jira ninkan inuusan dilin caaqiladiisu markhaati ma noqon kartaa maya maxaa yeelay haddii la xukumo waxay ku warkaa markhaad ma dilin hadday dhahaan waxay ka cararayaan haddii lagu xukumo caaqiladii lagu yeelan lahaa diyada bixin lahayd buu ninka kamid noqonaya markhaati ma geli kara ninkii dafiga markhaati ugama noqon karo waayo dankaanad ku hoos wadataa wy walaa shahaadatu lcaduwi calaa caduwi nin laba nin oo col ahna markhaati isuma furi karaan walaa shahaadatu dii calaa akii ama dii amrin calaa akiihi bu nab al slam nin cuqdad u qabo walaalkii markhaati looga qabto walaa shahaadatu shasi qof markhaati kama noqon kara calaa ficli nafsihi isaga wuxuu u sameeyey anaa sameeyey markhaatina waan ahay waa iqraar markhaati ma noqota de tan iqraar bay noqotaa fa fi lmaali waa la aqbalaya wamaa yuqsadu minhu markhaatiga la aqbalaya tiradiisii iyo jinsigiisii baa hadda loo gudiyay masalo kala wey fa waa la aqbalaya fi lmaali arrintu hadday arrin maal ama maal ku dambayn doonto tahay iyo wamaa yuqsadu minhu lmaalu wixii maal looga qastay kalbayci rajulaani laba nin baa markhaati noqday aw rajulun wamra'ataani ama qof rag iyo laba dumara ah. aw shaahidun hal markhaati oo maca yamiini lmuddaci qofkii wax sheeganaya dhaaruu ku kabayo markhaatiga laba rag iyo ama rag iyo dumar qur-aankaa sheegay wastashiduu shahideeni min rijaalikum fain lam yakunaa rajulayni farajulu wamraataani miman tardawna min ashuhadaai aayatulmudaayana maal bay ka hadlaysaa yamin iyo dhaarna nabigaa xukumay calayh salaatu wasalaam sida muslim wariyey qadaa biyamiinin wa shaahidin hal markhaati iyo dhaar booskii markhaatiga labaad buuxisay baa nabigu wax ku xukumay wamaa laa yuqsadu minhu waxaan looga qasin almaalu xoolo waxaan maal ku dambaynaynin ka nikaaxi iyo wlxuduudi weeye lam yuqbal fiihi la maayo ilaa shaahidaani dakaraan laba markhaati oo raga mooyeen dumarku markhaati kama noqon karaan waxay ku cileeyeen nusuusta markhaatiga xuduudda iyo nikaaxa ka hadashay lafdu tadkiir iyo dukuuray ku soo arortay waa ko midda labaad baabu nikaax waxay ku cileeyeen shahaadadu min jinsi wilaaya weeyaan ihi haweenkuna wilaayaadka nikaaxa laa calaaqata lahum lahuna nafteedana weli kama noqon karto cid kalena weli uma noqon karto welina ma wakiilan karto markhaatigiina min hada baabi fii abwaabi nikaaxi weeye alaaqa kama caqdu nikaax baa laga hadlaya xuduudana baabkaasay haleeshiiyeen walaa yuqbalu fi zinaa lama aqbalo ko iyo wliwaai gadaal iyo waityaani bahimati neef xoole oo loo tegay qof lagu soo eedeeyey ilaa arbacatu dukuurin afar rag awey alfaada aayaadkaa ku soo aroorayo uma lam yatuu biarbacati shuhadaaidi fastashhiduu calayhina arbacata minkum iyo alfaad dukuura wayay dhaheene alfaad unusa maaha wayuqbal waa la aqbali fii cada fii laa yaطalicu calayhi rijaalu waxaynan raggu ogaanin sida badan ogaan karin oo ixtisaaskiiyo shaqa dumar ahna kan wilaadati dhalmada rajulaani laba nin waa la aqbali hadday ka markhaati kacaan aw rajulun wamra'ataani ama nin iyo laba haweenaa la aqbali aw arbacu niswatin ama afar dumara keliyaa la aqbali waa ikhtisaaskoodi intaan waa markhaatiyadii buu axkaamtoodii ka hadlay halkan waxaa kaaga muuqata lafdu shahaadaad wuxuu u adeegsaday bayinaduu ka hadlayo baa shahaado iyo markhaatiya bayinaadku intaa waxaan ahayn baa jira oo cadaymaa qayb waa qaraa'in qayb waa gabadhii oo uur yeelata midna aan lahayn oo caddayn zina noqota qayb bayinaadkii waa iqraar oo si kooban buu usoo maray bayinaadkii iyo caddayntuna waa wax kastaoo xaqa cadaynaya si yaqiin ama haalibu danni a xaqu saa inuu yahay mar kastoo duruufta nolosha xayaatada iyo horumarkeedu isbedelana saamayn bay ku yeelan walidaalika hadda culimmadeennu waxay ka hadlaan waxyaaba badan inay bayina muctabara ah sharcan tahay waxaa ka mid a d n a waxaa kamid a ah waxyaabaha la yidhaahda faraha basma basma alwiraasiyana waa d n a carabiga albasma alwiraasiya ama aljin alwiraasiya la yidhahda tan gacantana basmat lyadi waxaa kaloo kamida ah basmat lcayni si gacantu ay farahu dadka u kala duwan yihiin ay xariiqa uleeyihiin bay indhuhuna xariiq qarsoon uleeyihiin oo kala duwan oon qof qof la wadaaga jirin bini aadamku maadaama gacanta ay ku ciyaari karaan oo saliid marin karaan oo xoqi karaan oo gudi karaan caalamku hadda wuxuu usii guurayaa basmat lcayni saas darteed dukumentiyadii ayakotyada ishaa sawir laga qaadaya isha sawirkeedu qof qof shabaha ma jiro waa sidii gacantiibay xariiqmiye xarabiyaan isku mid ahayn leeda isha hadiyada waxba kuma samayn karti waayo haddaan xoqoladaansadatare waxaa isha loogu wareegayo gacmihii baa mushkilad yeeshay ninkii maanta markuu ayaboodka marayo gacmihiisi wuu soo xoqiba markuu dukumentiga qaadanayo soomaalidii isdiidaysa ku barana yurubtaas wadan buu yurub iska soo dhiibi wadan kale lagaama ogola ka kale markuu yimaado gacmihii wuu soli saaka markuu meeshii tegayo wuu soli gacmaha wuu yar gubgubi waxbaa isbedeli lahedi soo heli maayo fariisi gacmihii insaan darteed baa laga guurayaa ogaada indhahaa loo guurayaa baasaboorradii iyo meel walba saa darteed hadda sawirada marka laydin leeyahay baasaboorrada la iska qaadaya banaan lama ogolee meesha inaad tagto jihaad iyo qalab sawir khaasa indhaha la sawirayaa jira oo record garaynaya haddaba airboortka markaad tagtay inshaada lagu qabto documentigana meeshaan la saaro meel buu saaran yahay inshaabina waa lagu qabtay wiii baadhaatadii baa soo bixi laakiin bini aadam weyo kii taa soo sameeyey si loo furdaamin lahaana isagun baa samayn kii taa sameeyen baa samayn marka culimmadu kutub bay ka alifeen wasaa'il isbaat tii horena kutub baa laga alifay sida tafsira xukaam ibnu farxun ilmaali buu leeyahay aruq xukmiya uu leeyahay ninka la yihahdo ibn qayim raxima allahu tacaala iyo kutub lamida kuwa xadiiskaana kutub badan baa laga qoray sida wasail ibaat maxamed doctor maxamed zuhayri uu leeyahay ee labada mujalad iyo keyrkood boqolkii faahfaahinteeda raba iyo alaa'iq xukmiga iyo kuwaas duaadaya wataqadama waxaa soo hormaray fii baabi sawmi soomka baabkiisii hubuutuhu inuu ku sugnaanayo biwaaxidin hal shaahid oo qofa inuu ku sugnaanayo wallaahu subxaanahu watacaala aclamu bisawaabi halkaasuu kitaabkii ku dhammaaday kitaabka markaan dhamayna dikri yar baan ku dhufan jirnay laakiin waabiyaa diidayde su-aalahaan aan ka jawaabi doonaa laakiin intaanaan ka jawaabin baan laba arrimood ku dari doonaa insha allahu tacaala laba usbuuc kadib haddii alla yidhahda bilowga bisha usbuuca sabtida bisha lixaad ugu horeeya baynu kitaabkii minhaajkaa bilaabi doonaa u gudbayna haddii ala yidhaahdo sabtida ugu horeysa bisha lixaad waxaan hadda rabaa inaan idin sii dhahoo kale haddii elaya ramadaan baa soo dhow haddii ramadaanku soo galo casarkaan u bedeli doonaa wadaadadu casharada markay wada fasaxaanna wiil dhan baan heli doonaa marka ha lagu sii talagalo kitaabteedana ha la sii garto marka hore waxaan ka hadli doonaa muqadimaad qawaacidaho fiqiga shaaficiga usuushiisa tartiibaadkiisa iyo kitaabka xawla minhaaji iyo mualifkiisa iyo asalkiisa laga yaabo laba wiig inay naga qaataan maadaama kitaabkan cumdadii madhabka ee waddankii dadkeena uu yahay masalada labaadi labada wiig ee ka horeysa waaan waxaan geli doonaa muxaadaraad labadaba wiigan soo socda waxaan ka hadli doonaa mawduuc la yihahda manhaju ahli الsunati wاljamaca fii nusuusi اlwaciid nusuusta nafyu اiimaan iyo lafdu kufri iyo lafdu shirki iyo lafdu nifaaq iyo lafdu baraa'iya ku soo aroortay waxaan keeni doonaa dhowr iyo sideetan aayad iyo xadiid isugu jira axaadiidta inta asaxday iyo aayaada iyo ahlulcilmigu waxay ka yidhaahdeen iyo qawaacidda xukumaysa sababahana muqadimada horudhacan ku caddayn doonaa mawduuca aan uga hadlayo guud ahaan waktigana aan uga hadlayo usbuuca ka dambeeyana waxaan ka hadli doonaa masalada la yidhaahdo almuslim lmutaawil ma qofku hadduu mukafir ku dhaco isagoo mutaawil ah ma maxay keena ahlulcilmigu maxaa adiliya dalaail ah maxay ahlu ka qabaan iyadana insha allahu tacaala halkaasaan kaga hadli doonaa mas'alaan raacin doonaa masaa'ilka khilaafiga ah khilaafka muctabarka ma lagu takfiirin karaa qofkana ahlulcilmigu waxay ka yidhahdeen masaa'ilka aahaartoodao dhan iyo labada mas'ale inay aada isu shabahaan usbuuca labaad baan ka hadli doonaa haddii alla ah yidhaahdo oo mashiicada ilahi insha allahu tacaala hadday noqoto in la gaari oo la noolaanba allahu aclam cashirkeena waxaan kusoo gabagabaynaynaa waktigu haba dheeraade dhowrkan su-aalood shareecada maxay ka qabtaa haddii qof haddii aad ku heshiisaan in aad u soo goysid kibando oo aad lacag ka faa'iiday su-aalahan oo kaleeto fagaaraha layskuma weydiiyo su-aalahan su-aalo bannaan laysku weydiiya ma telefoonna layskuma weydiiyo fagaaro iyo majaalisna layskuma weydiiyo haddii lagu yidhaahdo kuma bannaanana in wax ka daba yimaadaa dhici karto haddii la yidhahdo ku banaan tahay inay wax ka daba yimaadaa dhici karto si qaacido guud ah iyo masaa'ilka wixii sharci u baahan qofku xaq buu leey inuu weydiiyo ogaado wa min bayniha tan laakiin waxaa fiican adna masaladii inaad faa'iidaysato wadaadkaad ka weydiinaysin aadan mixnad gelin aadan mixnad gelin baa fiican marka darteed anugu inaan kuu faa'iideeyo anaan mixnad isgeliye maaa maxaan ka helaya hadda haddaan ku ihahda waad ka shaqaysan kartaa biri maadaa maxkamadda i raac ilan kabaandhaa la foojereyeyn karaa lacagna lagu qaadan karaa samaynteeda waad ogtihiin waddankaad joogtaa waxay ka tahay haddii saabkaa shabaqla lasoo dhigto alla wadaad muxuu isaga dayn waaye muxuu uga jawaaben baa adigii weydiin baadihi markii hore maxaa geliye marka waxaa helmayo culamada ka faa'idaysa laakiin iyagana mixnad ha gelinin xaaskayga ayaan ku dhahay haddii aada marsato wax laysku caddeeyo waad iga furantaa anigoon ogeyn haddii ay marsato ma iga furantaa haa laakiin waa inay kuu sheegto adiga maogtahay shardigii hore haddaad ku xirto haddii aad marsato waxaan ogahay oo la isku caddeeyo aan og haddaad marsato iga furan tahay ogaanshahaaga waxbuu tixgelin lahaa haddii laakiin adu aan shardiga irinaad og tahay haddii aad marsato aad tii hadday marsato way kaa furan tahay iyadana waxaa waajib ku ah inay kuu sheegtaan inay marsatay inaad marsatayo si meeshaan xaaraan u dhicin wuxuu yihi gabadha aan rabo inaan guursado in shaa allahu aabbaheed wuxuu si aad ah u isticmaalaa qaadka iyo sigaarka miyuu qaadi karaa mas-uuliyadda gabadhan ma ii meherin karaa gabadhan cinda shaaficiyati maya weli ma aha laakiin cidda uigt ku xigtay ugu dhow bay walaayadu guuri walaalkeed adeerkeed awowgeed ee la dhuuman kari maysa adigaa odaygiiba sa haddii la yihi tee kaweyba i furan maaha masaladu laakiin maxkamad kaa celisa ma jirtee hadduu kugu fakadana gabadhii ka guursan mayside intaad iska sasabato wadaadka la meherinayo walaayada reer hebelow igu wareejiya dhaha waagga wadaadka walaayada u wareejiya ictimaad hadhow qofkan kale wuxuu leeyahay sheekh waxaad ii caddaysaa masalada ah naagta uu ku waajibay kafaara gudka soonka waa qof ama xanuunsan xanuun ayn rajo ka qabin inay ka caafimaadda qoftaasa asal ah ama da ha noqoto ama xanuun joogtaa la soomi weydey waxaan qayb culimmadu ay geliyaan masaladan khilaafigae ah haddii uurkeedii isdaba joog uu noqdo oo foodqaad yeelan waayo ay kala soomi kari weydo acdaadu daa'ima aan gelinna culimmada annaga naga midka ee qabaha fata labada bil oo xiriira taas oo labada bil oo xariira taas oo ahay la kulantay sayigeeda siday u guday u gudaysaa bisha rabaaniya soonkii hadday tahay su-aashu hore ahaydtee kafaara gudka qofkii soomanayd ee ninkooda iyadoo sooman qoorta isla galeen ay isku fakadeen miya hadday saas tahay ninka kafaara gudkiisa waa la yaqaan halkaa kafaara miyaa labadoodaba ku filan mise laba kafaaraa la rabaa oo masala khilaafiya cindanaa shaaficiye haddaan nahay hal kafaaraa ku filan hal kafaara gud halkaa kafaara gudna ninkaa laga rabaa qaacidada madhabka iyagu sidaa wey magacaygu waa yuusuf ma bannaan tahay in laba qof oo muslim ah ay u xukuntamaan xaakim gaal ah oo aan wax ku xukumayn diinta islaamka hadday maya tahay maxaa ka ratibmaya haddii meel xukun sharci ay ku kala bixi karaan labada muslimkaa asal ahaan ma banaana xukum aan ka ilaahay aadaan hadduu qaabi islaama jirana waa inay aadaan haddii kalena taxkiim islaama waa inay aadaan waa haddii qadiyadii qofka waxay idinka dhaxeeyaan uu taxkiimka islaamigii ee jiraa wax kaaga qaban karo haddii labadii qof midna xukum islaama raba midna aanu rabin xukum islaamiga oo qasbi karana uunan jirin xuquuq iyo xaqna uu ku maqan yahay uusan qofku ka safri karin way banaan tahay maxaakimta kale in la geeyo min baabi daruura inay ku banaan tahay fataawa ahlilcilmigana way fara badan yihiin insha allah munaasabaad baan silsilatu axdaain kaga hadli doonaa nusuusun waa axdaad laga yaabo dadku in badan inay aqaliyaadka axkaamtooda aynan ka ogeyn midna ogaado halkan aqaliyaad ku tihiin aqaliyada axkaamtooduna akariyadii aqlabiyada wax badan bay kaga duwan tahay halkan wuxuu leeyahay labadan su-aaleed dastuurka aan soo gabagabayn doonaa nin bay dastuurka kaga dhegan tahay ad wiilka meeqa jir ayuu ugu fiican fiicnaan inta lagu gudo wiil jiro labiyo toban sano ma la gudi karaa inta ugu fiican waa hadba inta ay ugu dhib yartahay atibadu hadda waxay na leeyihiin usbuuca u horeeyaa ugu fiican haddii la waayo intaanu socod baran ama dhaqdhaqaaq badan baran waayo boobtu durbo way bogsan iskana danqin maayo hadduu socod barto waxaa laleeyahay waxaa fiican intuu caqliyaysanayo in la sugo hadhow boobta uu is-ilaalinayo labiyo toban jir baa tirie lixdan jirna waa la gudi karaa nin soo islaamay gudniin waajib ba mawaajib ba ahaa haddaan mafsado ka wey ka dhalin lakin waxaad yeeshaa maalinku islaamaba ha u sheegi so cararfaaftiisa ka cararaysa maalinku islaama islaamka bar islaamka ha loo sheego markuu islaamka wanaagiisa iyo macaankiisa dhex galo axkaamtii gudniinta in laga raba u sheeg laakiin haddaad maalinkuu soo galo gudniin kalaas yaa ku dhahadeedna oo boodo mafsado ka weyn baa ka dhalan kartee laakiin saad markaa usheegaysana si xikmad leh ha loogu sheego gabadha ma la gudi karaa waa la gudi karaa laakin gudniinkii soomaalida mahe kan sunigaa wey kan sunigana xubinka daragka cadka yar ee korka ka yaalla ee dareenka baa in yar laga goynaya intaa yarna qolof yaroo ku daboolanoo sidii tii ragga ku daboolaydo kalay leedahoo raacaysa ushmii walaa tumiki birta ursii laakiin ha daciifin ku talax teginkii waay meesha wixii jiray ha jiro laakiin iyadoo baalkaa jaraf yar laga siinaya haddii lagu la gudi karo sidee sidee ugu fiican in loo gudo taaa soo maray haddii aanan gudin gabadha dembi miya iga soo gaaraya maya sida ilaahay ku abuuray haddaad u dayso dembi maaha way banaan tahay meelaha qaarkood haddaad joogtana dayntu waa waajib dabaka galbeedkaa dadka jooga haddaad gabadhii taabatoo la ogaada gaalaaba la wareegi gaalaa korsanaa waa la gaarayn halkaa intay gaari lahayd sunno laga tegay ilmo lala wareegay xaaraan looguma dhaca sunno si aad u samayso ninkan labadan su-aalood baan kusoo gabagaba in ku dheeriya raalli hada lakin habeen damba ad kasaxtiin laba su-aalood buu keeno wuxuu yii su-aasha koobaad dastuurka hadda la qoray iyo kii hore maxaa u dhaxeeyo diintana maxay ka qabtaa isku xukunkiisa laba dastuurka hadda iyo kii hore qofkii mid doorto in lagu xukumo diintun maxay ka qabtaa culummo iyo caamo midkuu yahayba masalada dastuur iyo dasaatiin samaynteedu waxaa un asal ah in shareicada islaamka la waafajiyo wax khilaafsanna aan la qoran haddii wax la qorto wixiina diinaynan khilaafsanayn dhib malaha laha iyo qawaaniinta andimadu horta laba arrimood aan idin kala qeexo idin bad baan igeliseena laakiin aan koobkoobo dastuur iyo qaanuun dastuurku waa hooyada qawaaniinta dastuurku waa xuduud guud oo qawaaniinta waddanka xukumaysa wax guud baa la duubaa qawaacidda guud weeye kadib hay-adaha marka loo yimaado hay-ad walba xeer hoosaad iyo qaanuun gaara yeelan wuxuu lamid yahay tusaale haddaan nidhaano markii xeer shirkadeedka la qorayo mas-uuliyaad guud baa la qoraa qayb walbana shaqaaluhu xeer buu leeyahay hanti dhowrku xeer hoosaad buu leeyahay kan guudna waa dastuurka kuwa hoosena waa qawaaniinta ka farcanta abicadda sidaasa kan faraciihi raadkii asalkii yeeshay unbuu qaadi oo awlka dambe awlka hore socodkiisa iyo saanqaadkiisuu yeeshaa dastuurka marka la samaynayo marka la isku soo celceliyaya qawaaniintu waa laba qaybood qaybna waa qayb mubaaxaad ah oo tandiim camal iyo ninka wasiirkaa salaaxiyaadkaasu leeyahay iyo wasiirka ku-xigeenka intaasuu qaban karaa iyo mahanti dhowrku intaa shaqadaasuu leeyahay faylashuu diyaariya xisaabaadkuu diyaariya hantida isagaa ilaaliya jeegga isagaa saxiixa waxyaabahaana waa qismiga tandiimkaa iska banaan wey dhib ma laha qaybna waa qaybta tashriica ah ama qaarkood madaniga ay ku magacaabaane taxliilka iyo taxriimka ah maxaa banaan maxaan banaanayn iyo qaybta cuquubaadka ah maxaa cuquubad noqon kara maxaan noqon karin cuqubaadkii waxaa imanaya xuduuddii sharciga in meesha laga saariyo in la ogolaado labadaa qaybood weeye qaybtan tandiimka ahi dee dhibaato ma laha waxa la isku haysto ee macrakadu ka socoto ee laga doodayo ee diinta inuusan khilaafin la doonayo asaas ahaan waa qaybtan tashriica iyo madaniga ah ee xuquuqda qawaaniinta waxa muxaramkaa hadday beec iyo tijaaro noqoto hadday noqoto xuquuqda iyo dadku say u kala leeyihiin oy qoys taabato oy cadaalad taabato oy wax walba cuquubaad taabato qaybtaasi haddii lagu saleeyo shariicada asalkana gundhiga islaamka inuu waafaqa looga dhigo qoraal ku dhib malaha dawla cusmaaniya oo akhirteediiba majallat axkaam alcadliya ilahayd qaybaha shariicadu cuquubaadka aynan faahfaahinoo tacaasiirtaana taqniin haddii lagu sameeyo tacsiirtii loo gooye taqdiiriya ah, iyadoo miisaan sharci loo eegayo dhibaato ma laha haddii laakiin dastuurkii uusan diin u hogaansamaynin ma banaana wax kasta oo aan sharciga ilaahay u hoggaansanayn muslim inay dejistaan ma banaana inay ansixiyaanna ma banaana inay u codeeyaanna ma banaana asalku daa ku daawey taa waa qadiyadda koobaad dastuurka soomaaliya aanu soo laabto waxaan hayaa dasaatiirtii soomaaliya nineteen sixtygii nineteen forty nine mid la qoray jaatar yaroo la qoray ilaa laba kun iyo tobankii kanada qabiyo qoraalkee la qaybiyey nuskadii u dambeysay waa la qariyey nuskada laba kun iyo tobankii la qaybiyey nuskaa ka dambeysay shan xabaa laga daabacay shan qof keliyaa la siiyey dadka lama tusin maxaa ku qoran jin jaan maxaa ku jira garan maayo warmahay tan hadda taalla wax fiicanna way leedahay wax way leedahay oo badan oo diinta ka soo horjeeda asaasiyaadka hore hal qabyadna aan idin fahansiiye laba qodobna aan idin fahansiiye qawaacidda dastuur suu u kala horeeya cutubyadiisa qodobyadiisu u kala horeeyu u kala xoog badan yahay hadday qodobka koobaad iyo ka sagaashanaad iska hor yimaadaan asalka dasaatiirta qaacidadoodu ka koowaad baa xoog badan hadday ka tobnaad iyo ka labaatanaad iska hor yimaadaan isqaban waayaanna ka ka tobnaad baa xoog badan laakiin qadiyada labaad idin ku baraarujin goormay taa shaqaysaa qodobkaa la khilaafay cid xoog lahoo meesha maamulka ku jirta oo difaacanaysa oo u doodaysa oo daba socota marka leerada haddii qodobo fiican lagu qoro cid danaynaysana aynan maamul iyo meesha ugu jirin qarin iyo walaaq la qoro waxba kama jiraan ay noqon cutubka koowaad waxay kaga hadleen galabtaan akriyey munaasabad sin baan usoo qaadnayo aan u firfirinayni cutubka koowaad waxaa lagaga hadlay baaqa jamhuuriyadda cutubka